aan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay macaarifta waxaan soo gaarnay mawsuulka huma almawsuulu huma yelii waxaa la xidhiira isma alishaarati ismu ishaaraha almawsuulu mawsuula la xidhiira tartiib weeye iyo tacqiib si taayay ahayn macaariftu damiira u macrifo badan calamaa ku xiga ismu ishaara ku xiga is mawsuula ku xiga marka waa tartiibkaas ثم الموصول ثم yeli isma isimkii waxaa la xariir uma yeli isma alishaaratu waxaa la xiriira almawsuulu ismawsuula la xiriira wa huwa ismawsuul markaa maftaqara ilaa silatin wacaa-idina la yihahdaa maftaqara ilaa silatin wacaa-idin waa isim u baahda silo iyo caa-id maftaqara ilaa silatin wacaa mawsuulkana laba loo qaybiyaa mawsuul ismiya iyo mawsuul xarfiya mawsuul ismiyaha meeshan looga hadlayo ila macaarifa laga hadla siyaaqa ku bara marka mawsuulkuu sheega waa mawsuulka ismiga ahaa waxaana la yidhaha kaas maftaqara ilaa silatin wacaaidi xaashiyada fiiri uma almawsuulu alsmi ayil ismiya uu ku yidhi ha mawsuul ismiya weeye maxaana tusaa biqariinati ana alkalaama fi qariino ah, iyo calaamad waxau ah hadalku wuxuu ku sugan yahay aqsaamta macaarifta wa ama almawsuulu mawsuulka alxarafiyu xaraf loo nisbeeyo fa huwa khamsatu waa shan calal asaxi qowlka saxixnimada badan nadamaha bacdun gabalkooda ku nadmiyeen oo gabyeen biqowlihi ku nadmiye uu yidhi wahaa ka qaado xuruufan xuruuf xuruuftoo awilad lagu awilay bilmasaadiri wa dikri aniga sheegidayda lahaa xuruufta aan sheego khamsan shan xaala ay tahay asaxu dikrigaas waa mid saxiixnimo badan kamaa rawow siday wariyeen wahaa baraaruge hiya shantii an weeye an weeye bilfatxi xaala ay ahaatay anta wa anti nasbeeda ficl mudaaric nasbayday anna wa anna catfun bilaa caadifin anna weeye mushadadad mushadadan xaal uu yahay kii la shiday ama mushadidan xaal aad adugu shidaydo waa labo waa anadii isimka nasu jirtay khabarkana rafci jirtay labo wasiida waxaa lagu siyaadiye calayhaa xuruuftii key aa lagu siyaadiyey fakhudhaa qaado wamaa ayaa lagu siyaadiyey walow aa lagu siyaadiyey waa shantaas shantaas ale xuruf mas an oo ficil mudaaric nasbida anna oo isimkana nasbida khabarkana rafcida key oo ficil mudaaric nasbi jirtay maa iyo low masderiya kaa soco marka mawsuul ismiya aan ka hadlaynaahe mawsuul xarfiga warkiis waa kaas uma almawsuulu uma yelii waxaa la xidhiira isma alishaarati almawsuulu wa huwa mawsuulku alladii waa midkii alladii weeye dhe maahan alladii weeye kii hadhihin lafdiga maanta loo qasdaa alladii waa lafdiga alladii ah walatii waa lafdiga allatii ah waladaani waa lafdiga alladaani ah walataani waa lafdiga allataani ah marka alladii mufrad mudakaraha loo isticmaalaa allatii mufrada mucanafaaha loo isticmaalaa waladaani muhana mudakara fii xaalati rafcia loo isticmaalaa walataani muhana mucanasa fii xaalati rafcia loo isticmaalaa wayustacmalaani waa la isticmaalaa dhe alladaani iyo allataani wayustacmalaani alladaani iyo allataani waa la isticmaalaa bilalifi alifa loo isticmaalaa rafcan waqta rafcin wabilya iyaa loo isticmaalaa jaran waqta jarin wa nasban waqta nasbin marka xaalatu rafca waxaa laleeyahy alladani allataani xaalatu nasbiya xaalatuljarna waxaa laleeyahay alladayni allatayni alaleeyahy walijamci lmudakari xaalu u sugnaaday saaxibulxaalkii waa alladiinada soo socota iyo al ulaada soo socota labadaasaa ah saaxibulxaal gadaal waxa ka dameedka xaalaynaya kiila ladhaha jamciisa xaalo ay u sugnaadeen aladiina weeye iyo walula walijamci lmudakeri jamca maanta waxaa loola jeedaa mutlaqu tacadud bimacnaa jamaaca loola jeedaa jamc mursali maahan waxaanu jamc mudakera maaha waa ismu jamc aladiina waa ismu jamace maahan jamc mudakera jamc maahan jamc waxaa la dhaha lafdi mufradle oo lasoo jamciyey kanu maahan waa ismu jamc saas darteeda bimacnaa jamaaco aloola jeeda waa kan kule jamaacati dukuur hooskaley muxuu ula jeedaa kutusaa in loola jeedo mutlaqu tacadud wax un tacadud tusa ah. wax tacadud tusa in loola jeedo ku kutusa marka jamac maahane waa ismu jamac qowmun ay lamidta annaas ay lamidta aladiina ah, jamac maaha waa ismu jamac ah, qowmun lamid tahay rahdun lamid tahay naas lamid tahay waa isim tacadud tusayo mufrad lahayn ism aan tacadu tusaa oo aan mufrad lahayn oo ismu jamaca weeye sidaas darteeda wuu kuugu fasiray sajaacigu ay jamaacati duhuur inaan meesha jamca loo jeedin kutusa jamaacu kutusa oo tacadudu kutusa aladiinadu walijam walijamci lmudakeri mudakerka jamciisa xaaluu u sugnaadeen walijamci lmudakeri mudakerka jamciisa xaalay u sugnaadeen aladiina waaye bilyaa-iya xaal uu ahaaday mid dheehan mulaqan kala qaad la-aan xaal uu yahay aladiinaha mulaqan xaal laga iطlaaqa wuxuu ku yidhi can itaqyiidi bixaalatay iljari wanasbi waxaa laga iطlaaqaa in ya-da lagu qeydo xaalatljar iyo xaalatunasbi ila fiiri alladayni allatayni ya-doodu halkay ku qeydneed xaalatuljar iyo xaalatunasbi aladiina ya-deedu kuma qeydne ha xaalaturafa aladiina laleeyahy xaalatunasba aladiina laleeyahy xaalatuljar aladiina laleeyahy marka mutlaqan alladiinihii xaalu yahay mid la ilaaqay maxaa laga ilaaqaa can itaqyiidi bixaalatay ljari wanasbi in lagu qaydo oo lagu xidho xaalatuljar iyo xaalatu nasbo sidii loogu qayday alladayni iyo allatayni sidii loogu qayday marka xaalatu rafca xaalatu nasba xaalatu ljar jamc mudakara mar hadduu yahay aladiina a la iska leeyahy aladiina laleeyahy bilyaa xaalu ahaaday mulaqan kala qadlaan xaalu yahay oo fii jamiici axwaalihi waa fii axwaalihi kulliha waa runku yidhi wlulaa weeye alulaa fiiri marka halkan wlulaa weeye wlulaa waa is mawsuul waa is mawsuul oo jamac dukuura tusayda ismushaarihiina xaan kusoo ogaani ismushaarihiina xaan kusoo ogaani jamac marka la ishaara xaa lagu ishaari jiri ulaa kaliya iyo ulaa ha iyo ulaa lagu ishaari jiray xaa lagu kala garaa marka ulaadana ma mawsuula mase waa ismu ishaaro waxaad ku kala garane tan ismu ishaaraha uulaa aad u qori midda ismawsuulkana ulaa aad u qori wowdaasaad ka dayne qoraalkeedaad fiiree ishaad ku fiiree dad wow aragto waxaa leeda ulaa ku waan aad leeda haddaad ka weydana ulaa kuwiiyaad leeda intaasaad ku kala galeen ishaad ku fiiree haddaad ulaa wow ku aragta aad leedahay waa ismu ishaara ulaa kuwaan aada leedahay waa ishaara waa waxaad gacanta ku taageedo hortaada dhooman ama rag ha ama dumar ha ahaadeen waa kuwa aad gacanta ku taageeda ulaa kuwaan aad leedahay haddaad wow ka weydo ulaa ay wowdi aysan ku qornayn wowda marna la akrima ulaa marna la akrima wowda ha ulaa mar marba lama akriyo wowda laakiin marna meeshay ku qoran tahay oo waxaa la yidhahdaa maa yugtabu walaa yuqra'u marna maba qornaba marka wow meesha ku qoran aad aragto haad oqoonsee lafdigan inu ismushaarayo markaad macnaynayda waxaad leedahay ulaa kuwan ah. haddaad wow ka weydo ulaadina maxaad leedahay waa ismawsuul ulaa kuwii aad leedahay ah, ismawsuulaad ka dhigeen ulaa kuwii aad leedahay faaidadaas waa inin dhigaa faaidadaas faaida weyna waay ha waa inin dhigaa fiiri waa kan halkan ku dhiga wal ulaa maqsuuran biwasni Eh, biwasni culaa ah, ulaa soo ma ahan biwasni culaa ah, ay la wasni tahay wa yugtabu biqayri waawin wow la-aana la qoraa kamaa qaalahu musanif ibnu hishaam waa ku sheegay fii sharxi lumxa eh, bikhilaafi lishaara fiidi ah, ismu ishaarihii khilaafsanta eh, marka saasaad uu kala saari walijamci lmu'anafi mu'anafkii jamciisii xaalay u sugnaadeen allaa ii weeye walaati labadan lafdin muanafka iskale jamca jamcna waxaa loola jeeda mutlaqu tacadud jamci luqawiga ahay loola jeeda jamci oo istilaaxiga ah maaha jamca waxaa la yihahdaa lafdi mufrad leh oo mufradkii waxa wey laga soo jamciyey kan waa ismu ismuljamac maxaa loola jeeda markay jamc lu leeyahay jamci luqawigaha jamci luqawiga jamc luqawiga waxaa la yidhahda wax wixii tacadud tusa wixii un dhowr xaba tusa oo tiro badan tusaa la yidhahda saddexii wixii ka badan wixii tusa marka jamcan waa maxay aljamcu allugawiyu laljamcu alistilaaxiyu dhe waa jamci luqawiga ahaa maaha jamci istilaaxiga hadhe waa jamci luqawiga ahaaye maahan jamci istilaaxiga hadhe marka allati allaa-i walaati aad leedahay hmm. walaa-i walaati aad leedahay saasaad leedahay marka walaa-i iyo walaati laba luqaa kuugu banaan sidaas inaad yada da u sugto aad tidhahdo allaa-i wallaati iyo inaad ya-da iska xadafto wallaa-i wallaati intoo kugu banaan sharxaan noogu imaan doonaa saas inay tahay halkaas waxaa noogu dhammaaday mawsuulku laba u qaybsamaa ismigaah midka ismiga ah laba usii qaybsama nas iyo mushtarak nas waxaa la yidhahdaa lafdi macno gaara loo dejiyo oo ku cad alladii mufrad mudakaru ku cadiy allatii mufrada mucanahaw ku cadiy alladaani musana mudakaru ku cadiy allataani musana mucanasuu ku cadiye alladiina iyo alulaa jamac mudakaru ku cadye allaati allaa-i jamac muanasay ku cad yihiin kuwaas nasaa la yidhahdaa maxaa l waa lafdi macno ku ah waa sideed lafdi marka waa sideed lafdi sideedaas lafdi waxaa la yidhaahdaa nas alladii allatii alladani allataani alladina alulaa allatii allaa-i sideedaas nasaa la yidhahdaa nas maxaa loo yidhi waa lafdi macno gaara loo dejiyo ku cad macnahaas oo aan macno kale loo isticmaalin mushtarak qayb ladaha jirto musuul mushtarak mushtarak waxaa loo yidhi lafdigan waxaa loo isticmaali karaa mufrad mudakari waxaa loo isticmaali karaa mufrada muanasaat waxaa loo isticmaali karaa musana mudakere waxaa loo isticmaali karaa musana muanasa waxaa loo isticmaali karaa jamc mudakera waxaa loo isticmaali karaa jamc muanasa macnaha sideedii lafdi oo naska aheed macnihii loo isticmaalaya loo isticmaali karaa lafdi kastoo ka mid a ah, waa mushtarak saasaa loo leeyay macno gaaruhu ma laha sideedda lafdihii hore nasay ahayn macno gaaraha iska lahaa alfaadan soo socota waa mushtara waa la wadaagsadaa waxaa wadaagsada sideedii lafdi macnahoodii lix shayaa wadaagsata mufrad mudakara mufrada mucanasa muhana mudakara muhana mucanasa jamc mudakara jamc mucanasa lixdaas macnaa wadaagsata lixdaba waa loo isticmaali karaa saasaa loogu bixiyey saasaa loogu magacaabay mushtara wuxuu ku yidhi wa bimacna aljamiici intii lasoo sheegay dhammaantood xaalay ku macno ahaadeen sideedii lafdi la soo sheegay la macnayeen lixdiiyay ku macnayiin marka lix waxaa loola jeedaa mufrad mufrad mudk mufrad mudakara mufrad mudakara mufrada mucanasa muhana mudakara muhana mucanasa jamac mudakara jamac mucanasa lixdaas waa ah, oo sideedda lafdi loo isticmaalayo wa bimacna aljamiici dhammaan xalay ku macno yihiin man weeye wamaa weeye wa ayin weeye wa al weeye ah, iyo duu iyo wadaa lixdaas wey lixdaasu dhammaanay mid walba ku macnaya lafdi walbo lixda ka mid ah waxaa loo isticmaali karaa sideeddii lafdi macnihii loo isticmaalayay haa lafdi kastoo lixdan ka mida ah, sideedii lafdiyo khaaska aheed macnahoodii waa loo isticmaali karaa wa bimacna aljamiici dhammaan macnahooda xaale ay yihiin man weeye wamaa weeye wa ayun weeye wa al weeye fii wasfin asha marka ay noqoydo is-mawsuul shardiga ilaada fi wasfin wasfi xaalay ku sugan tahay waa shardi wasfi haddii la xaa baxay jaamid alrajul asha ku jirtaa ma noqoto is ismawsuul wasfi waa inay ku jirtaa maxaa baxay isim jaamida hadday ku jirto alrajul midda ku jirta waxaad leedahay waa al xarfiye had leedahay oo mucarifa ah waa al xarfiye had leedahay waa al xarfiyahu zaa-idaad marka asha jaamid ku jirta waa xarfiyad leeda ashaana waaba isimba waa al isima waa al isimaba ko wasfi waa shardi wasfigoo sariixin oo cad oo wasfinimada ku cad maxaa ku baxay lafdi marka hore wasfi ahaa jiray laakiin halabat calayhi lismiya isimnimaa ka adkaatay wasfinimadii waaba la halmaamayba maxaa ku baxay sariix haddii la yidhi waxaa wasfun halabat calayhi lismiya waa isim wasfi asalku ahaa laakiin isimnimaa ka haalib noqoto ka adkaatay sida saaxib oo kale saaxib awlo wuxuu ahaa shay kastoo shay la saaxiba saaxib saaxib saasaa loo isticmaali jiri waagdan waxay dhaha carabta waxaa loo isticmaalay ninka madaxweynaha saaxiibkiisoo ka hooseeyoo la joog jooga kaasa lo saaxib bis halkaas mid saaxib dada saaxibkana madaxweynihii midka la joogaa lagu fahma inaad ka hadlayo carabtiya saa laga maqlay marka waxaa la ka adkaataa le isimnimo aa haalibka noqoto ka adkaatay saaxib marka asaaxib hadii la yidhaahdo asha ku jirta waa xarfiya le maxaa yel wasfi maaha ee waa wasfun khalabat calayhi lismiya aad leedahay shardigii saddexaad wasfigaasoo ligayri tafdiilin tafdiil qeyrkiis usugnaaday maxaa baxay ismu tafdiil alafdal alaxsan biitifaaqi nuxaad waxaa leedaha waa xaraf marba hadday ismu tafdiil ku jirto ashur biitifaaqi nuxaad waa xaraf leedahay marba hadday ismu tafdiil ku jirto waa xaraf leedahay maahn mawsuula saddexdaa sharduu leeyahy marka afaraa soo harayda afaraa soo harayda isim faacil isim mafcuul amhilatu mubaalaqa sifa mushabaho khilaaf ku jiro laakiin shiiku kitaabkan uu ku dooro doono inay asha ku jirta mawsuulada afartaas bisaa kuu soo haray afartaas casha ku jirta almawsuula ah ism faacil ismu mafcuul amhilatu mubaalaqa iyo sifa mushabaha isaga marka ism faacil kala qaadima ila amhilatu mubaalaqa ism faacilkay ka mid tahay ha ism faacil uu iska laakiin amhilatu mubaalaqa haddii ism faacil lagu sheegay lagu sheeg amooda hadhihi waa ka tegey kama usan tegin ee ism faacil oo mubaalaqa lagu daray wey amhila mubaalaqa wax kale maaha marka afartaas casha ku jirta a waxaa la idhaahdaa almawsuula waayahay waay wadalika mihaalkii waabaka wadalika mihaalkii ka daaribi kii garaacay oo kale weeyaan ka daaribi firi ka daaribi kii garaacay oo kale maadka macnay karta mar hadda ali ku jirto ka daaribi kii kiidu halkay ku jirtaa ee asha wey so aladi maaha aladi soo maaha addaaribaani labadii ad leeda aashaasa alladani addaaribuuna kuwii garaac inaad leedahay kuwiida a maxay alladiina weeyaan ashan ku jirta bimacnaa alladiina marka waxaad leedahay waa mawsuul mushtarag ka daaribi kii garaacay oo kale wey isim faacila ku jirtaa ashaas marka waa isim laakiin faa'iida badan waxay tahay asha maadaama muuqaalkeedu xaraf yahay asalkeedan al xaraf u ahaan jiray soo maha icraabka iyada lama saari karo waxa ka dambeeya loo xara halkaanu kugu sheegaa sajaaxiga fiiri meelahaanu ku sheegaa fiiri sadarkan aniga igu da wadakara ibnu caqiil wlmirdaad wlmuraadi uu yidhi wadakara ibnu caqiil iyo walmuraadi waxay sheegeen ana al liman axaday usugnaatay yacqilu wax garana iyo wagayrihi kayrkiisba alabnu naadim naadimka wiilkiisi wuxuu sheegay wayalzamu wayalzamu naadimka marka alfiyata ibnu maalik ninka nadmiyey waa ina maalik soo maaha wiilkiisuna waa badrudiin badrudiinkan sarfigala wey sarfiga qasharxa sarfiga oo aabihiis badrudiinka kitaabkan lagu wad magacaabay ninka iskale waa laamiyatu afcaalka ila aabihiisaale sharaxaana wiilkaale oo badrudiinka la yidhahdo marka sarfigan oo waxa wey nadmigan oo sarfiga wiilka sharxay wiilkaas wey oo badrudiin la yidhaahdo naadimka waa ina maalik waxa weeyaan ibniga lagu sheegana waa badrudiin qaala bnu naadim naadimka wiilkiisa wuxuu yidhi wayalzamu waxaa laazima fii damiirihaa asha damiirka usoo laabanaa ictibaaru lmacnaa macnihii in laga fiiriyo macnihii waa in laga fiiriyo naxwu jaa-a waxaa yimid addaaribu halkii ninoo garaacay wadaaribatu halkii gabaroo garaacday waa in macnihii laga fiiriyo meesha ah, hadda al ashaas gabaray ku dhece tadaa ku tuse tadaa ku tuseen wadaaridaani labadii garaac inaad leedahay qaala radiyu wuxuu yidhi wa kaana xaqulxraabi ixraab xaqiisu wuxuu ahaa jaa-a haddii la yimid al sow kama dambaydo ashina wa ism sow lama dhihin faacil inay noqoto la rafciya soo lama rabin aaw ixraabki ma al ka muuqdo ha ma ka muuqdo wuxuu ku yidhi qaala radiyu wuxuu yidhi wa kaana xaqulixraabi ixraabka xaqiisu wuxuu ahaa an yaduura inuu ku wareego cala almawsuuli mawsuulka dushiisa falamaa kaanad al markay noqotay ashaday al ismiyatu ee isimka loo nisbeeyey fii suurati alxarfiya tii xarfiyadan muuqaalkeedii nuqila icraabuhaa icraabkeedii waa la raray ilaa silatihaa siladeediiya loo raray caaliyatan xaalata iyadu midda icraabka ka maran kamaa fii ilaada awmulxada raggii joogay kamaa fii ilaa oo kale sida ilaada oo kale ilaada al istinaaiyatu loo nisbeeyey ilaadaas manaqiib ah soo maana arki jirin ilaaba istinaaiyado macnaa kayru ah halkaa loo rari jiray bilaa shakin markaan ku nimaadno bacdan xarafka jaar ah icraabkeedan ku degi jiray shakin taasu daga qowl aha jiray shakin bilaa shakin so uma jeedid marka waxaad leedahay jaa waxaa yimid ad addaaribu faacilu jaab iska leeda icraabka addaaribu asaari godka ha asha saari maydi ilaa suuradeediiyo suuraddii xarfiyada leh jaa waxaa yimid addaaribu ra'aytu waxaan arkay al ashan ixraabkay saarmayda addaariba mar waxaan soo maray bidaaribi fiiri isimka ka dambeeya asha kaasaa ixraabka la saara ayadu ma qaadan karta ixraab ah, tabarna uma laha waay marka asagu wuxuu sheegay addaariba isim faacila ah. amilatu maalaqaana isim faacilkaas ula jeedaa oo inay iyaduna la mid tahay iyo walmutlu isim mafcuula sharaxana sifo mushabaha kuugu dari doonaa afartaas asha ku jirta wey haddaad maqasho mawsuula marka almawsuula haddaad maqasho waa kaasa duu weeye fii luqati dayi'in reer dayi luqadooda xaala ay ahaatay duu duu caraboo dhamu m ma dhahayaan waa ism mawsuul duu caraboo dham islama ogola ism mawsuul inay tahay reer dayi a qabaan reer dayi'a waxay leeyihiin duu waa ism mawsuul carabta kale lama qabaan wadadaa weeye bacda maa maa ka gadaal xaala uu ahaaday ow man man ka gadaal xaal uu ahaaday maada iyo manta alistifaamiyatayn oo istifaamta loo nisbeeyey daa a ismu usuulka ka mid a horena waxaan usoo ogaana daa ismu ishaara daada laakiin markay noqonaydo ismu usuul saddex shardiya leeda shardiga koobaad man ama maa istifaamiya waa inay ka horaydo man ama maa oo istifaamiyaha waa inay ka horeydo waa shardi shardiga labaad waa inaan la ilqayn waa inaan la ilqayn xaa loola jeedaa manta iyo daada haddii laisku qabto ama maada iyo daada oo hal isin laga dhigo khalaas waa la ilqayn waa inaan la ilqayn shardiga saddexaad ha tanbiih waa inaysan gelin xarfu tanbiih haa ee haada haddii la yidhaahdo mawsuula ma ahane ismu shaaric u caynowday ha ilaa haadaas waxay geli jirtay ishaaradee saddexdaa shardi ay layska rabaa saddex shardi shardiga koowaad maa ama man istifhaamiyaahu waa inay ka horeydo maada man da manda manda ladi manda maada waa shardi shardiga labaad waa inaan la ilqayn waa inaan la ilqayn waxaa loola jeedaa maada ka horreyda iyada anta la isku qabta hal ism laga dhiga oo ismu istifhaam ah shardiga saddexaad waa inaan ha tanbiih ka hormarin oh, hadday ha tanbiih ka hormarto tacayanat lilishaarati waxay u caynoobayda ismu ishaara hmm, ismu ishaara u caynoobayda wadaa waya bacda maa xaalu ahaaday ow man bacda man xaalu ahaaday maada iyo mantan istifaamiyatayni ee laba istifaami loo nisbeeyey wasilatu wasilatu al halkaa waxaan ka gelaynaa ismawsulsilu u baahanya maftaqara ilaa silatin wacaaidin waa nagin niri maftaqara ilaa silatin wacaaidin sila iyo caaid wax u baahan markaas silu u baahanya laasim waayo al siladeedu waa u gooni inta kalena siladoodu waa gax afar shayaa sila noqota waxaa noqota jumlo waxaa noqota wasfi waxaa noqota shiibuljumlo laba afar shayaa sila noqota afarta shay waa jumlo daraf jaarumajruur iyo wafi ah, wasfi oo loola jeedo ism faacil ism mafcuul amhilatu mubaalaga sifa mushabaha marka silo yaa noqda afar shay waa jumlo oo ah jumle ismiya jumle ficliya iyo daraf iyo majruur oo shardi laho tam inay yihiin ay shardi tahay tam inay yihiin ay shardi tahay iyo wasfi afartaas shay aa sila noqdaan marka al waxaa silo u noqda afar u gaara oo waa maxay waa wasfiga afartiisa qaybood ism faacil ism mafcuul amhilatu maalaha sifa mushabahaat ha waxay gaar u tahay afartaas oo hal xaba iskugu tirsanoo wasfi la isku yidhaahdo alay gaar u yihiin oy u noqon karaan inta kale silo uma noqon karaan silo uma noqon karaan saddexda kale waa ay ka dhaxayda kuwa kale saddexda kale oo jumlo daraf jarumajruur labadaas waay ama wax soo gaabay waxaad tidhahdaa jumlo iyo shibul jumla oo jumla laba noqoyde jumla ismiya jumla ficiliya shibljumlana laba noqayda daraf iyo jaarmajhuur waxaa tirahdaa jumla iyo shibljumlo mawsuulka kale ka dhexeeya eh, wasfina yuu silo u noqon karaa kaliya al al kaliya silo u noqon karaa le wasilatu al al siladeedu alwasfo wasfi weeye wasfi weeye wax kale ma noqdo wasfigiina waa soo ogaata ciduu yahay wasfiga ciduu yahay adigu soo ogaat o saas wey ism faacil amhilaة mubaalaqa ism lmafcuul sifa mushabaha waa intaas intaas wey wa silatu gayrihaa algayrkeed siladeedu imaa jumlatun inuu jumlo yahay jumlo inuu yahay wa silatu gayrihaa algayrkeed isku dar nas iyo mushtarak labadaba isku dar nas iyo mushtarak labadaba isku dar wa silatu gayrihaa siladiisa imaa jumlatun jumlo inuu yahay jumladoo khabariyatun khabar loo nisbeeyey jumladaasoo daatu damiirin damiir midu saaxiib ah damiirkaasoo mutaabiqin daboolaya lilmawsuuli kan silada loo yeelay damiirkaasoo yusamaa lagu magacaabo caa'idan waqad yuxdaf in la xadfana waa la arkaahe wadalika mihaalki naxwu ayuhum koodii ashaddu huwa isagu ashaddu adeega badan wamaa ki camilad ay samayday aydiihim gacmahoodu wamaa ki camilad ay samayday aydiihim gacmahoodu faqdi xugmi ma ladii ki anta adiga qaadin mid xugmina aad tahay wa yashrabu nabigu wuxuu ka cabaa mimaa kii xaggiisa tashrabuuna aad ka cabaydaan ow darfun darf inuu yahay ow jaarun wa majhuurun inuu yahay darafka iyo jaaran majhuurkoo taamaani laba dhammaystiran ah darafkaas iyo jaar majhuurkaasoo mutacaliqaani ku tacalluqayaan biistaqara iyo wanaxwihidhe istaqara iyo wix lamid ah maxduufan xaal uu yahay istaqarahu mid la xadfay ah waayo waxaad tidhaahdaa wasilatu gayrihaa al kayrkeed al ayada xagga dhig inta ka soo hartay siladiisa ima jumlatun inuu noqdo jumladaasoo khabariyatun khabar loo nisbeeyey lafdan waa macna lafdan lafdan maxaan ka rabnaa suuradda waa inay jumla khabariyaata oo aysan amar iyo nahyi ahayn macna maxaan ka rabnaa waa inaysan noqon jumlooyinka la dhihi jiray khabariyatun lafdan dalabiyatun macna waa inaysan noqon kuwaasu ma noqon karaan silo jumlo khabariyaha la rabaa lafdan wa macnan hmm, macalin muxidiin ma fahmayda warkaas jumla khabariya lafdan wa macnan ma fahmayda jumlad khabariye waa inay tahay lafdan markaan le maxaan ka ixtiraasayna ma haydi adugu adu mayla socota haye jumladu waa inay tahay khabariya lafdan markaan maxaan ka ixtiraasayna amar iyo nahyi oo lafdigiiyaanba ahaynba khabariye wa macnan waa inay ka tahay macnan waa inay ka tahay khabariyo maxaan ka ixtiraasayna khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan sida yarxamuka allahu iyo walwaalidaatu yurdixna iyo walmudallaqaatu yatarabasna iyo kuwaasaan ka ictiraasaynaa waladiina yatawafaru minkum yadarun aswaajan yatarabasna oo kale tiradii ka bateen raximaka allaahu yaaba kamida raximaka llah waa saas mota ya ya asalaamu calaykum yaaba kamidaba raximaka ya sala allahu alayh wasalam kamida jazakum allahu khayr saas weeye saas weeye marka jumladu waa inay khabariya tahay khabariyana waa middaa tiqineen maxtamala sidqa warkeli ama usuul joog ama naxwajoog qaacidadaas ay kuu leeyihi halkaana xaashiyada kuugu sheegaan malayna maxtamala sidqa walkadiba loola jeedaa jumla khabariya saasaa loola jeedaa maxtamala sidqa walkadiba duusan sheegin waa saas maxtamala sidqa walkadiba saasaa loola jeedaa jumla khabariya marka jumla khabariya waa inay noqoto ko jumlada marka shuruuday leedahay jumladaasoo daatu dam horta khabariya inay tahay waa shardi maxaa baxay wixii aan khabariya ahayn oo ah inshaa'iya taasaa baxday horta hadda ka hor jumla khabariya jumla dalabiya jumla inshaa'iya ma soo kala xadayna horta anugu u malayn inaan soo kala xadaynay ragga gabalna sii daayeen ya ma soo kala xadaynay waa soo kala xadayn hadii la yidhahdo idin kala idinka raba aniga laygama rabo haddii la yidhahdo lama soo xadayno hadda ka hor lama sheegin laysku waafaqan anaa layga rabo ammaano waayo moogta haye haye adugu maba xasuusatay waa xaqiiqa waa lasoo xadeeyey haye ma lahayaa mise waa lasoo diyaarina oo waa naga lunta u um malayna inaan soo xadeeyey inkastoo halmaan badan xaqiiq ahaan loo soo xadeeyey saas wey kitaabkan dhexdiisaan lagu soo xadeeyey ma raba xaad kitaab kale kan aan saddexba u kala saarnay oon idhi inshaa'iya waa hiblo iyo kaaluman faa'iida naadiraa wey habiyo dahabaa lagu qortaa taasoo kale say u lumay ha biyo dahab aal raba inaad warqad kula qorato say kaaga lumay ya waxbaan ka rab waxaan kaa rabaa jumla inshaa'iya iyo iyadoo <laughs> dalabiya iyo iyadoo khabariya saddexdii ma hayda hadde <laughs> beriyan kaa raba mahd indhaagay ka muuqan haye waa soo sheegna halkaasaan ku soo sheegnay waaye ya ya shuduurkan ka soo guuriye waa runtiis <laughs> runtiis jazaa llah khayr ninkaar aada uso xasuusta shuduurkan ka sora kitaab ku dhigi mayn shuduurkan ka soo raqnay shuduur dahabigan ka soo raqnay markaasaan ku dul sheegnay kitaabkan waay marka waa la rabaa marka khabariye inay tahayaa shardi ah waxaa baxday inshaa'iye ah, daatu damiirin jumladaasoo daatu damiirin damiir musaaxiba ah daatu damiir ala raba waa inay damiir la socda damiirkaas shuruudu leeya damiirkoo mutaabiqin daboolaya lilmawsuuli kan loo yeelay fii ifraadihi wa taniyatihi wa jamcihi wa tadkiiri wa ta'niihi sajaaciga fiiri shantaas inuu ku daboola la rabaa waa inuu waafaqo mudaabaqeeyo damiirku mawsuulka shan ayuu ku mudaabaqaynaa fii ifraadihi wa taniyatihi wa jamcihi haddee ha baarinina qalad waay haddee lama baaro hadde kanaa lala socda kan la socda fii ifraadihi uu ku mudaabaqayna oo hadduu mawsuulku mufrad ahaa waa inuu damiirku mufrad noqdo wa tasniyatihi ku mudaabaqayna wa jamcihii ku mudaabaqayna wa tadkiirihi la mudakarayntiisu ku mudaabaqayna wa ta'niisiina waa ku mudaabaqayna waayo damiirkaasoo yusamaa lagu magacaabay caaida magciisa caa'idaaba la yidhahdo maxaa loogu magacaabay licawdati ila lmawsuuli ku darteeda loogu magacaabay ilalmawsuuli u noqona noqoshadii weeye shaqaduba way ah. waqad yuxdafu marka caaidkaas madkuurna waa noqon karaa maxduufna waa noqon karaa ah, madkuurna waa noqon karaa maxduufna waa noqon karaa waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa huwa caaidkii wadalika mithaalki naxwu ayuhum koodii ashad adayga badan ayu ismawsuul siladii mubtadiya khabar iska saarantay mubtadiya maxduufa satru sirihiyaa la xadfay siladu waa mubtadi khabar satrigu waa mubtada satrigu waa awelka mogta satru sirihi waa la xadf waa mubtade huwa ashadwa marka huwa oo mubtadaa iyo ashad oo khabar jumladaasaa siladiiy mubtadahaas maxduufka laftirkiisaana caaidkii caaidna waa yahay silada awelkeediina waaye labadu isku yahy ayuhum koodii huwa isagu ashadu adayga badan marka asagoo mubtadaaho marfuucaha la xadfay asagoo mansuuba in la xadfi karu kutusaa wamaa ayiladiikii camilad ay samayday aydiihim gacmooda camilathu qirad ah maya qirada kalaa la rabaa oo ay ka maqan tahay mafcuulkooda camilat aa la rabaa oo haada xadfan tahay qirada sheegayda maya camilathu aa la rabaa layra hudaasi waa xadfan tahay laleey waa xadfan tahay aa caaidkiio marka mansuub ah la xadfay alale marka caaidkiio mansuub ah aa ah la xadfay wey caaidkiio mansuub ah la xadfay faqdi xukmi fircoono maladii kii anta adiga qaadi ey qaadiihi midkii xukminaya aad tahay waxaad samayn laheed adiga laluya gacan isdhaafaan jaraahe anigu tawxiid uga tegi maa luya gacana lagaa jaraahe fircoon shaqadaada qabso nala kuguma cagajuglaynayo gacangoyn iyo gaalnimo gaalnimo qaadan maaha gacangoyntan dooraha ay leeyihin waay faqdi xukmi maladiki anta adiga qaadin mid xukminaya ah ka war markaasay soo islaamin soomaali wax ka daciifsan waa la waayay markaasay soo islaamin markaasa lug iyo gacanaa idinka jara ay leeyihin lug iyo gacanaad sheegtay wax kastoo samayd uga tegi ma iimaan ma iimaanan ku bedeshaa gacmaha lagaa jara gacmaha laga jara waa cadaab adduuna maogta iman la waa maxay waa cadaab oo daa'imo jahanama ha marka lugiya gacan hala gooyo iyo jahanamo gal miyaad isku bedeshaa lugiya gacantan ku sabra kuwii aabbood iyo hooyada ku dhalo soomaaliga ahaana baay iimaanka uga tegayeen xoogaa yar cabsiy waa naloo cagag jublayn caga dhulkana kugu dhifa faqdi xugmi fircoon maladikii anta adiga qaadin min xugminaay aad tahay wa yashrabu tanna waxa weyn isagoo majhuula la xafifiiri iska sheeg sheeg maahan isagoo marfuuca la xadfay isagoo mansuubah la xadfay isagoo majruura la xadfay hadhowna shuruuddeeda lagu dana ila mid walbaa shuruudu ley iska xadaf isagoo marfuuca marka la xadfaa shuruudu leey isagoo mansuuba marka la xadfaa shuruudu leey isagoo majruura marka la xadfaa shuruudu leey iska xadaf iska xadaf maaha waayo sharxiidaanu ku arki doonaa insha allah wayashrabu waa cabaa nabigu min maakii xaggiisu ka cabaa tashrabuuna aad ka cabaydaan minhu ah maxduufa minhu ah, minhu xaggiisa hmm. wayashrabu nabgu caba waxaa la shariba mafcuulay qaata xaa loo sii waa ah, wayashrabuhu xaa loo dhii waa macnaha faasid noqona ah, macnaha qalad noqona carabigu saxba noqon macnaha qalad noqona ee carabigu diidi ma oo shariba mafcuul waa qaadata laakiin macnuhu xuu noqon wayashrabuhu wuxuu cabaa mima kii tashrabuuna aad cabaydaan wayashrabuhu midkaad cabaydaanu cabaa adiga qof biyo u cabi karta oo calooshiisa geey ha biyo uu qof isagu cabay oo ku oonbeelay adigu ma ka cabi karta ma dhici karto laakiin xaad cabe jinsigiisa kuwa u cabo sharab wuxuu ka cabaa mimaa kii xaggiisa tashrabuuna aad ka cabaydaan jinsiga aad ka cabtaanu ka caba wa ha waa isku jinsi biyuhu ha jinsigaas aad ka cabtaan kuu ka cabaaha laga rabaa meesha ee wixi adigu aad cabto cabaa loolama jeedo ha waaba cabtee kaas iyo cabi karoo kale adaaba laqay Hmm. marka waa noocaas marka minhu jaar majruurkaasa la xadfo caaidka isagoo majruura la aw darfun ama darfu inuu ahaado imaa jumlatun inay ahaato siladii aw darfun inay ahaato dhe daraf aw jaarun wa majruurun inay ahaato darafka iyo jaarmajruurko taamaani laba dhamaystiran ah taamaani waxaa loola jeedaa inay faaid inay wax faa'iideeyaan oo ayadoo mutacalaqa la sheegin macnaha la fahmo ayadoon mutacallaqa la sheegin waa in macnaha la fahmo taamaan waxaa loola jeedaa ayadoo meeshay ku tacaluqayaan la sheegin waa in macnaha hore laga fahmo oy wax faa'iideeyaan taamaani oo dhammaystiran wey taamaani oo dhammaystiran darafka ee jaarmajhuulko mutacalliqaani ku tacaluqayaa biistaqara bistaqara istaqara ku tacaluqayaan bistaqara istaqara ku tacaluqayaan iyo wanaxwi waay keligiis maahan waa koon caamihi waa koon caam koon caamana waa lix ha lixdii mid kamida waa kaanay ku tacalluqi karaa istaqaray ku tacalluqi karaa habatay ku tacalluqi karaa wujuday ku tacalluqi karaa waqacay ku tacalluqi karaan xaasalay ku tacalluqi karaan lixdii way koonka caamka lixdii mid kamida waa ee istaqara u caynoobime kaliya istaqara wuxuu kugu cadaynaa macnaha wasfi ku tacalluqi maayaan Ah, ilaa mogta waxaa banaanaa darafka iyo jaarmajruurku inay wasfi ku tacaluqaan iyo inay ficil ku tacalluqaan marka wuxuu kuleeyahy mar hadday noqdaan silo ficilaa caynoobayo wasfi ma banaana intaasuu ka rabaa istakarada intaasuu ka rabaa marka ay noqdaan daraf iyo jaarmajruur silo oo ismawsuul ka horeeyo markaas isim ku tacaluqi maayaan oo wasfi ku tacaluqi maayaan ee waxaa u caynoobayna inay ficil ku tacalluqaan intaasuu ka rabaa ah, ficilkuna waa maxduuf waaye maxduufan xaal uu yahay istaqaraasu waa xadfanya la sheegima darafkay jar majruurku markay sila noqdaan ficilka ay ku tacalluqayaan waajibu u xadfanya waajib u xadfanya ma banaana in la sheego sharax albaabu baabkii albaabu baabkii baabkii alraabicu ee afreeyey baabkoo min anwaaci lmacaarifi macaarifta nuucyaalkeeda ka mid ahaaday alasmaa asmaadi weeye asmaadii almawsuulatu silada loo yeelay asmaa mawsuulaat wey wuxuu sheegay maxamed xidin cabdilxamiid raqamkaas wuu qabtay soo sooma jeedin tanqasimu way qaybsantaa almawsuulaatu mawsuulaadii inqisaaman qaybsamid inqisaamku awaliyan awal loo nisbeeyey ilaa qismayni laba qaybood u qaybsantaa alawalu qismiga horeeya almawsuulaatu waa mawsuulaadii mawsuulaadii alxarfiyatu xaraf loo nisbeeyey wa wathaanii qismiga labeeya almawsulaatu waa mawsulaadii mawsulaadii alismiyatu isimka loo nisbeeyey fa ama almawsulaatu mawsulaada alxarfiyatu xarafka loo nisbeeyey fa yadbiduhaa waxaa kuu dabdina kuu koobaa annahaa mawsuulaadaas kullu xarfin xaraf dhammaantiis weeye xarafkoo awilan la awila maca silatihi siladiisa la jirkeeda bimasderi masder walam yaxtaj aan u baahan ilaa caa'idin wacadaduhaa xuruuftaas tiradoodu khamsatu axrufin waa shan xaraf wahiya shantii wahiy shantii an na weeye anada almaftuuxatu lhamsati anada almaftuuxatu lhamsati hamsadeeda la kordhigay anada alnaasibatu ee kor dhigta lilismi isimka anada alraaficatu goda lilkhabari khabarka iyo wa an an weeye anta annaasibatu kor dhigta lilficli ficilka ficilka almudaaric mudaarica iyo wamaa weeye wakay weeye waloo wey lowda addaala eh lowda addaalatu ee tusayda calaa tamani tamaniga lowda tusayda intiisa jaaciga waa intiisa jaaciga wa ama almawsuulaat lismiya mawsuulaadda ismka loo nisbeeyey fa hiya mawsuulaadaas allatii waa midda tacarada almu'alifu mu'alifku uu u bambaxayba oo shaqada ka dhigtay libayaaniha alcadaynteeda wa hiya mawsuulaadaas ismka allatii waa midda tuctabaru loo arko qisman qayb qismigo min aqsaami macrifati ka mida ah. aqsaam macrifadii qaybina mawsuulka ismigaaha ka mid a ee mawsuul xarfiga ka mid maaha wa inamaa wax kale maahan iqtasara waa gaabsaday huwa mualifku calaa dikrihaa mawsuulaadka ismiga la sheegidooda midda xarafkaa ma sheegin liannahu musanifku bisadadi bayaanilmacrifa macrifo la cadaynteeda ayuu ku dhex jiraa iyo wa anwaacihaa macrifadan ciyaalkeedii albaabu baabkii baabkii alraabic afreeye baabkoo min anwaacil macaarifi macaarifta nucyaalkeeda ka mid ah alasmaau asmaadii weeye asmaadii almawsuulatu silada loo yeelay wahiya asmaada mawsuulada almuftaqiratu waa midda u baahan ilaa silatin silo iyo wacaaidin caaidin caaid silo iyo caaid midda u baahan waa midaas weeye wahiya asmaadii mawsuulka aheed calaa dardayni kaainatun calaa darbayni laba nuuc korkooday ahaatay khaasatan ay ahaatay ka bedelo mid gaar ah iyo wa mushtarakatin mid mushtarak ah macalin cabdixafiid meela socota casharka bilow ilaa hadda meela socota saa gadaalad ka timi haye haddaad ila socotay su-aasha aanan kaa rabaa khaasada waa imisa tiradooda ha haye xasan waa sideed xaqaas loogu maxsho macno gaarha ah lafdi walbaa leeyahay mushtaragna waa imise lafdi eh? a imsa hay macna waa imsa lix waay lix wey maxaa mushtarag loogu baxshay khaaska intii loo soo sheegay macaanidaasoo dhanaa wadaagsanayda lafdi kastoo ka mid a lixdiiyaa wadaagtada mufrad mudakera mufrada mucanafaat muhana mudakera muhana mucanaa jamac mudakera jamac mucanaa lixdaba waa loo isticmaali karaa lafdi kastoo kamida mushtarak wey mid la wadaagsado wey mid la wadaagsado wey waaya wahiya asmaadii mawsuulada aheed calaa darbayni kaa'inatun calaa darbayn laba nuuc korkooday ahaatay khaasatin ahaatay ka bedelo iyo wa mushtarakati mid la wadaagsado falkhaasatu midda khaasada alladii alladii wey alladii waa khaas wey lilmudakari lilmufradi mufrad xaal usugnaaday mufrad almudakari oo labay ayadaasuu khaas ku yahay mufrad mudakar ah loo isticmaalaa walatii allatii weeye lilmu'anasi lilmufradati mufrada xaalay u sugnaatay mufrada almucanafati la dhadigayey waladaani weeye litaniyati mudakeri mudakerka muanihiisa xaala u sugnaaday walataani weeye litaniyati lmucanafi mucanafka taniyadiisa xaal u sugnaaday wa yustacmalaani aladaani alataani waa la isticmaalaa bilif yaa loo isticmaalaa rafcan waqta rafcin wa bilya yaa loo isticmaalaa jaran waqta jarin wa nasban waqta nasbin halkaas maxamed muxidiin walaka niyaho waxaa kuu sugnaaday ama walaki qof un ardayu la hadla gabar iyo wiil midu ah, ashaarada labaduba ku banaane walaka waxaa kuu sugnaaday fii nuuni alladaani alladaani nuuntiisa iyo walataani allataani nuuntiisa alaafu luqaatin saddex luqaa ku banaan alladaani allataani saddex luqaa ku banaan alula luqada horayda hubuuta oo nuunta in la sugo mabsuuratan xaalo ay tahy mid lahoos dhigay mukhafafatan xaal ay tahy mid la fududeeyey ka nuunilmuhana wadaalikaasuna ka nuunilmuhana oo kale weeye wa haadihi luqadan wa haadihi tan tanday alluqatu luqada afsaxu luqaati waa luqooyin midda u fasaaxnimo badan wahiya alasla iyada asala alladaani allataani shadkana waa ka dayni waana kasrini athaaniyatu luqada labaydaa hubutu nuuni nuunta sugnaanshadeeda weeye maksuuratan xalata mid la hoos dhigay mushadadatan xalata mid la shiday wa quri'a waa la akhriyay bihaa luqadaas fii qowlihi tacaala waladaani yatiyaaniha waladaani waana la kasbina waana la shada taas waa la akriyay ahalihatu luqada saddexayda xadfu nuuni waa nuunta in la xadfo takfiifan liajli takfiif fududayn daraaddeed bisababi duulilmawsuuli mawsuulka dheeraanshadii sababteeda loo xadfaa bisilati uu ku dheeraaday walcaa'idi waqad jaa waa yimid faacilka waa qowl akdar waqad jaa waa yimid calaa haadi luqati luqadaas korkeeda qowl akdali gaalkii kirishtanka ahaa qowlkiisii oo aqda la dhihi jiray oo ina bni kulaybin wa ina horta ina qof ha saas dhe xaraf jaban jir niman ma kiciye ha ina bni kulayb wiilkayga kulayb ah ina cami waa ina cami iyo adeerkay alladaa labadaasoo uy alladaa labadaasoo qatalaa dileen almuluuka boqorada waa faka kaa fureen alaqlaal xargihii iyo iyo wa qwl aakari wa qowlulaakhari kii kale qowlkiisa yidhi humaa labadoodu callata waa labadii gabdhood loo walada tamiimu haddii reer banu tamiim dhali lahaayeen humaa labadaas allata allataani ay aheed allata waa labadii gabdood loo walada tamim hadday reer banu tamiim dhali lahaayeen marka saddexdaas luqaa kugu banaa way wayustacmalaani waa la isticmaala alladani allataani bilalifiya loo isticmaala rafcan waqta rafcina loo isticmaala wa biljariya loo isticmaala wa bilyaya loo isticmaalaa dheh wa bilyaya loo isticmaala jaran waqta jarin wa nasban waqta nasbin wal ulaa weeye lijamci lmudakeri mudakerka jamciisa xaal u sugnaaday lijamci lmudakeri xaal u sugnaaday macnaa ad ljamc mudakri alulaama jamca ismu jamc weeye waa jamc luqawiya loola jeedaa sax wakada wladiina wladiina kada sidoo kadalika sidoo kale weeye dhe wladiina aladiinana kadalika alulaadaasee lamidta alula wlula mawow nin qor laa ilaaha illa wax uu ilaalaayo lama ixyaa turaat miya ixyaa turaat meesha waw lagu qoro hadeeraad qaacida usoo qaadatay ka yeelay marka adiga waaye waladiina dadkan qaacida warkaa inuu ka gadan dadkaasaa hmm. ku qaldamayaan waladiina waladiinadana kadalika alulaadaasay la mid tahay aladiinada oo ayadana jacl mudakara loo isticmaalaa wa huwa aladiina kaa'inun bilyaai ya ayuu ahaaday fii axwaalihi xaaladiisuna ahaaday kulliha axwaasha dhammaantood wa huwa aladiina lafdigan ah kaa'inun bilyaa-i ya u ahaaday fii axwaali xaaladiisuu ya ahaaday kulliha xaaladaha dhammaantood wa hudaylun reer hudayl wa cuqaylun reer cuqayl yaquuluuna labaduba waxay yidhahdeen alladuna ah, alladuna meeshaas iska fiiri marka hmm. maxamed muxiidiin waa qabtay soo maa labo cibaaratu hayrihi uu yidhi ibnu hishaam cibaaradiisa hayrkeed oo culummada kale cabireen waxay tahay wa hudaynun reer hudayn ow cuqaylun reer cuqayl waana saas labadoodu ma wada qabaan ee hal qolaa qabta shakiyaa ku jira qoladuna sida xaqiiqada waa reer cuqayl qoladuna sida xaqiiqada waa reer cuqayl ma garatay marka culummada kale waxay u cabiraan ow oo oo shaki ah, ah saasay cabiraan qoladaasaana fiican wa hiya cibaaratun waa cibaaro tadullu kutusayda calaa ana aladiina kuwa luqatun luqadoodu daalika sidaas ay tahay ixda luqatayn weeye walakin culamaa culammadu ikhtalafuu way isku khilaafeen fi saaxibati haadihi luqati luqadan midda u saaxiibka minhuma labada qabiil xaalay ka mid tahay washaahidu ixda alqabiilatayni labada qabiilo middood wey walaakin ilculamaa culammadu maxaan idhi saas qalad weyn uu yihi wahiya cibaaratu waa cibaaro cibaarada tadullu kutusayda calaa ana aladiina lafdiga calaa ana aladiina qabiilada aladiina mawsul caadi istiaala calaa ana aladiina qabiilada luqatum luqadoodu daalika sidaas ay tahay ixda alqabiilatayni labada qabiilo middood weeye walaakin ilculamaau culamadu ikhtalafu waxay isku khilaafeen fii saaxiibati hadihi luqa luqadan qabiilada u saaxiibkaa ah. minhuma labadoodan xalay ka mid tahay washaahidu shaahidka shaahidka almaxfuudu la xifdiyey shaahidkoo lihadii luqati u sugnaatay qaa'iluhu shaahidka mid ka yidhi rajulun waa nin ninkoo min bani cuqayl ah wasataxifuu qariiban jiddan si dhaba mar dhowaad u gara doontaa mar aad dhab u ogaa doontaa marka gabayga aan keeno ku hmm. kii aad ku tihiina kawaakibka w naxnu laduune sabaxuu sabaaxan yowma nukhayli aaratan milxaaxan marka waxaa fiican meesha wowda uu ka dhiga in ow ka dhiga fiicneen wawdaynu reer laakiin adugu halkan kama dhigi kartid d ow kuma qoran kartid ee meel kale xaashiyada lagu qorto aa la yidhaahdaa laakiin hataa xaashiyadii waa kugu qoranta <laughs> adig waa kugu qoranta maxamed maxdiina kugu sheegay xataa kelimada kelimadda hadaysan kugu qornay meesha qalinka laguma saxo qalinka waxaa lagu saxo wixii dabcaddu kala ee shiiqii qortay wuxuu si u qoray asaga waa la tacliiqiya xaashiyada inta raqama inta loo yeelo aa lagu tacliiqiya aa layidhi aa la yidhahdaa walawlaa kada wa kada markaasaa la sheega macnaha sawaabka wixii dabcadu qaladayna shiiqu shaqa kumale waa la saxa qalinkaa lagu saxa qalinkaa lagu saxa laakiin haddiiba lahuba shiiqu inuu sida u qoray lagaba lagama bedelo taas ee xaashiyadaada lagu qorta cilmigaaga kale ood ku baraarujayda sawaabka iyo raajix wa hudaylu reer hudayl iyo wa cuqaylun taskiir weeye labadaba yaquuluuna waxay yidhaahdaan alladuuna ay rafcan wakta rafcinay yidhahdaan waladiina ay yidhaahdaan jaran wakta jarin wa nasban wakta nasbin walaai alai weye iyo walaati olaati lijamci lmu'anasi xaal ay u sugnaadeen jamc muanaha iskale ha lijamci lmu'anasi xaal ay u sugnaadeen wey iyo walaatii weeye mawsuulkii mushtaraga ahaa lijamci lijamcilmu'anasi u ku yidhi shiiku mu'anaska jamciisi xalay u sugnaadeen walaka waxaa kuu sugnaaday daalibo fiihimaa allaa-i iyo allaatii dhexdooda ihbaatulya iyo ada la sugideeda iyo watarkba in laga tago labadaba khiyaaradle walaka waxaa kuu sugnaaday ayuha daalib fiihimaa filla-i walaati ihbaatulya iyo ada la sugideeda iyo watarkuha in laga tago hmm ljamci muanasin iyaad lada ha qalina lagu qorta markaas oo kale wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama aleyka nabiyina